bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab الظlm ظulmaat baabun ay hada kani baabun baab weeyaan aلظulmu ظulmigu ظulumaat waa mugdiyaalo tarjamada marka wuxuu kasoo goostay qeyb xadiid uu keeni doono ka mida adulmu dulumaatun yowma alqiyaama tarjamada marka sidaas meeshaasu kasoo goostay qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadahanaa bishrun wahuwa bishru bnu muxamed almarwasiyu qaala xadahanaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala xadahanaa daawuud bnu qaysin qala xadaثna cubayd الlahi bnu miqsm qala samictu jaabira bna cabdالlahi yaqulu qala rasuulu الlahi slى اllahu عalayhi waslm itaquu الظulma dulmiga ka dhowrsada faina الظulma dulmigu ظulumaat mugdiyaalo waa ywma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha marka dulmigu dhowr nooc buu dabcan u qeybsamaa oo dulmi addoonka uu dulminayo rabbigiis ee weliba uu ku dulminayo xaqii uu lahaa inuu cid kala siiyo kaas waxaa la yidhaahdaa shirki alxamdu lilahi aladii khalaqa aلsamaawaati wاlأrda wajacala الظulumaati wالnuura huma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun rabbi in geyrkiis lala simo oo cibaado lagula simo asmaada sifaadka lagula simo lahaanshaha iyo rubuubiyada macaanideeda in lagula simo geyrkiis waxa weeyaan waa waa waa dulmi addoonku uu rabbigii dulminaayo dulmigaana marka lama dhaafo haddii lagu dhinto waa mid waa la yidhi ina shirka la dulmun cadiim dulmi waxaa jira addoonku uu nafsadiisa dulminayo macaasi inuu ku dulmiyo rabbigii inuu caasiyo dulmigaa isaguna waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay dulmiga aakhira mugdiyaalaha noqonayo hadduu doonana alla waa cafinayaa hadduu doonana ma cafinayo weliba midkaas addoonku macaasi aan shirki ahayn nafsadiisa uu ku dulminayo isaga nafsadiisa uu dulminayo ummaddan waa laga dhexhelayaa weliba iyaga oo aan gaaloobeynin oon isagaas ku gaaloobeynin oo aayadda suuratu faatir ثuma أwrثna الkتاab اldina اصطafayna min cibaadina faminhm ظalim لnfsه wminhm mqtasid wminhm saabiq bاlkhayraati bإidn الlah dalika huwa الfضل الكبيir janaat cadni ydkuluunaha baa leyihi iyagoo marka daalim muqtasidkii saabiqii jannaday gelayaan maalka dambe dabcan haddii la cadaabana alla waa dhaafayaa oo shafaacadii waxyaabahaas baa looga soo bixina aayaddan marka aayadaha ugu rajada badanay ka mid tahay waxaana laga fahmayaa dulmiga qeyb kamida oo aan shirki ahayn inay jirto qayb saddexaadna waxaa weeyaan dulmu lcibaad addoonku inuu addoommada dulmiyo oo uu naf ku dulmiyo nafsadooda dhiiggooda maalkooda cirdigooda inuu ku dulmiyo midkaana marka aakhira isagana waa mugdi bal axaadiistu waxay tilmaantay qofka xasanaadkiisa in laga qaadanayo aakhiro sayi-aadka dadka ay geysteenna isaga in loo saarayo xadiidkii mufliska waa marka arrin aadna faashi hadda u noqday oo qofku qof inuu dulmiyo waxba lama aha laakiin dulmigaasi sida axaadiidta aan arkayno waa addoommada waa laysu qisaasayaa noocay doonaan ha ahaadaan marka waa inuu iska ilaaliyaa qofka itaquu dulma dulmiga ka dhowrsada fa ina dulma dulmigu dulumaatun waa mugdiyaal yowma alqiyaama wataquu shuxa bukliga daran ka dhowrsada fa ina shuxa shuxigu ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyay buu halaagay wa xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu dimaa'ahum dhiiggooda inay daadiyaan wastaxalluu ay xalaashadaan maxaarimahum maxaarimtoodii wixii alla ka xarimay inay xalaashadaan tashuxigu macnihiisu waxaa weeyaan qofku inuusan cid kale wax u rabin isagaa wax isu rabo cid kale inay wax heshana ma rabo ama isaga xaggiisa ka heshaya ama dhinac kale ka heshaya qofka marka haddii uu awoodi waayo inuu qofkan ka celiyo khayrka iyo wanaagga uu haysto marka dambe inuu dilo ayay ku kalifaysaa waana midda xadiidku uu leeyahay xamalahum ansafaku calaa ansafakuu dimaa'ahum ninkaani waxba uma ogolid waana haystaa kama qaadi kartid shaydaanku wuxuu ku gelinayaa marka inaad hore isu dhaafiso marka dhiiggii baa marka sidaa lagu qubayaa maxaarimtiina waa la xalaashanayaa waxyaa la xarimay ayib xadiidkan muslim ayaa wariyey fi kitaabi albiri wasila qala xadahanaa xaatimun qaala xadahanaa alxasan bnu jacfar qala xadaثna اlmunkadir bn mحamed bn اlmunkadir can abihi waa mxamed bn اlmunkadir can jaabirin qaal qala rasuulu الlahi sal اه l slama yakunu fi aakiri fii aakhiri ummatii ummadeyda aakhirkooda kuwooda dambe dhexdooda waxaa ahaanaya maskun masakitaan maskiga waxaa laga wadaa in suuradooda la bedelo oo laga dhigo suurad kale xayawaan in loo ekaysiiyo daanyeer doofaar in loo ekaysiiyo waqadfun waxaa ahaanayo waqadfun ganis wakhasfun dhulgoyn oo dhulkii inuu la go-o qadfiguna waxaa weeyaan isku tuurtuurid oo ayagu dhexdooda inay isdagaalaan iyo wax lamida wayubda-u waxaana lagu bilaabayaa kuwaasi biahli lmadaalim kuwa dulmiga geysto ayaana loo hormarinayaa ayb xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro almunkadir ibnu moxamed ibn lmunkadir ayaa ku jiro oo ninkaana marka dacfi baa ku sugan laakiin shaahid buu leeyahay marka laga reebo inta dambe wayubda-u biahli lmadaalimta shaahid buu leeyahay min xadiidi sahl ibni sacdin oo ibnu maajah uu wariyey uu soo saaray xadiidkana wuxuu ahaa yakunu fii aakhiri ummatii khasfun wa maskhun wa qadfun isagana cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam baa ku jiro dacfi uu ku jiro ibnu xibbaanna sidoo kale waa soo saaray min xadiidi abi hurayra isagoo ah marka marka laysu geegeeyo xadiidtaas xadiidkan shaahid bay u noqonaysaa qaybta dambe ayaan markaa shaahidkeeda aanan arkin xadiidka waxaa laga qaadanayaa ummaddan waxyaabihii reer bani israa'iil qeyb mida lagu ciqaabay in ummaddanna lagu ciqaabi doono oo in suuradooda la bedela reer bani israa'iil suuradooda waa la bedelay dad kamida markay xeeladaysteen oo xaaraantii ay u ceeladaysteen was'alhum can ilqaryati alatii kanat xaadirata albaxri id yacduuna fi اsabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracan wayowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bima kanuu yafsuquun ilaa alla uu yidhi falamaa catuu camaanuhu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin daanyeer baa laga dhigay marka iyaga suuratu lbaqarana alla wuxuu ku yidhi fajacalnaaha nakaala lima bayna yadayha wamaa khalfaha wa wamawcidat lilmuttaqiin iyaga marka dembiga ay geysteen waa badnaayeen reer bani israa'iil hal qolo unbaa la bedelay bis qolooyinkii kale lama sheegin qolada la bedelayna dembiga ay ku dhaceen wuxuu ahaa inay u xeeladaystaan xaaraantii alla ka reebay marka xeeladaysigu inuu ka xun yahay dembiga oo toos loo sameeyo ayaa dareemaya meeshaas marka leanna reer bani israa'iil kuwa xaaraanta si toos u sameynayaa jira mana la bedelin suuradooda kuwan maxaa loo bedelay waxay la gaar noqdeen attaxaayul waxaa aada uga hadlay marka qisadooda iyo mas'alada lafteeda iyo shaykhulislaam ibnu taymiya kitaab la yidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil ayb oo ay daran tahay marka ummaddanna marka xeeladaysiga wuxuu yidhi ibnu taymiya way ku kaceen qaar badan weliba fuqahadooda oo xaaj ilaa qaarkood ay alifeen kitaabu ulxiyal waxaa la yidhi abu yuusuf alqaadi saaxibu abi xaniifa kitaab wuxuu alifay la yidhaha kitaabu ulxiyal bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen kitaabu shirki waaye dheheen waa gaalnimo iyo isdaba marsiin un weeyaan waxaase ma ahan lama dhihi karo wax sharci lagu sheegi kara maaha xanafiyaduna marka waa dadka ugu xeeladaysiga badan marka madaahibta afartaa la fiirsho maanta dhan marka masale markay ka hadlaan walxiilatu fii dalika kada wa kada mas'alay soo qarirayaan xaaraan ah markaasay leeyihin xeelada looga bixi karo waa saas iyo saas xeelada looga bixi karo kayta wa kayta mararka qaarna fuqahadan kale laftooda waa galaan iyaga laftooda ayb sakadoo kale marka la joogo waxay leeyihiin maalku markay sakada soo dhowaato xoolahaaga ilmahaaga u hibey hadhowna ka soo cesho ilaa waalidku ilmihiisa waa ka ceshan karaay markay dhaafto waqtigii haddana waxaa usoo bilaabmaya marka xowl cusub waa taxaayun naagtiio saddex lagu furay in la yiraahdo nin kale soo guurso ee aniga ii xalaaley taxliilka iyada lafteeda waa baabkaas nebiguna waaba lacnadayba kaas ayb meelo badanay marka uga jiraan ayb calaa kullin marka abuu yuusuf kitaabkaas ay ka sheegaan culimadana aaday u weeraraan ayb allahu aclam marka isagu inuu qoray iyo in kale ma sheegi karno ayb ummaddan marka iyaguna in dembigaa u ka yacnii ay dunuub ay ku kasbanayaan in la suuradooda la bedelo ayaa nebigu halkan ku tilmaamay dunuubtaasna waxaa ka mid a in la heeladaysto xaaraanta meel kale uu nebigu ku sheegay xadiidkii bukhaari uu warinayay min xadiid abi malik alashcari abu daawuudna isagoo musnad toosa uu soo saaray imaamu lbukhaarina uu yidhi qaala lanaa hishaamu bnu camaar wuxuu ahaa layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazifa ummadayda waxaa ka mid noqon doona buu yidhi kuwa xalaashado zinada xariirta bacdi riwaayaad khamraday sheegayaan magaceeda magacaan ahaynay u bixinayaan walmacaazif muustikada heesaha iyo muustikada dayib dad xalaaleynayo oo iyagu markaa xalaashanaya ummaddii laga helayaa buu yidhi wayamsaku aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir qeyb kale oo kuwaasana alla wuxuu ka dhigi doonaa daanyer iyo doofaar dunuubtaasa u keenaysa marka maalin walbaan maqalnaa heesuhu waa xalaal muusikada xaaraan maaha aha ayb dad dhan bay waxay u noqotay manhaj iyo dariiq ilmaha ay iskoolada u dhigaan iyo macaahidda iyo jaamicaadka ay leeyihiinna ikhtilaadka iyo heesaha iyo waxaad moodaa baab diinkaba ka hadlay inuusan la ahayn ayb nimankan iyaga marka lagu imtixaanay un waxaas alla xarimay oo nusuustii qur-aanka iyo sunnada labadaba ay yani ku caddahay yaa iyagu marka ay ku maman yihiin ayb qoladaasaa marka xalaaleynayso waxay halis u yihiin qolo iyaga ka mida daanyarii doofaar in laga dhigo ayb dadkaa marka ilmo ma tarbiyeyn karaan waa in intii ilmaha laga cesho kara laga ceshtaa qala xadaثna أحmed بن yunus wahuwa اlyarbuuciyu qala xadaثna cabdالعaزيز بن الmajishun صaaxibu malik qala أخbaranii cabdالlahi بن dinar عan بni cmar عan النabiy sal اه ly slm qaal الظulm ظulumaat ywma الqiyaamة dulmigu waa dulumaad mugdiyaalo maalinta qiyaamaha qaala marka mugdi iftiin baad u baahan tahay marka qiyaamaha dulmi kastood geysataba mugdi buu kuu keena mid kale haddaad ku dartana mugdigii waa badanaya hadhow marka iftiin ma helaysid aad kaga baxdo siraadka iyo qaala xadahanaa musadadun waa isxaaq huwa bnu raahuuya qaala xadahanaa mucaad huwa mucaad bnu mucaad alcambariyu albasriyu qaala xadaanii abi ma mucaad waxaa weeyaan mucaad bnu hishaam bni abi cabdillaahi addastuwaa-iy qaala xadaanii abi waa hishaam addastuwaa-i can qataadata can abilmutawakil annaaji caliy bnu xabiib can abi saciidi can rasuuli llahi sal l slama qaal idaa khalasa almu'minuuna mu'miniintu haddii ay ka dhammaadaan oy soo badbaadaan min annaari naarta naartaana marka maxaa laga wadaa siraadka markay siraadka ka soo baxaan oo ay siraadka ka badbaadaan leanna siraadku naartuu ku yaalla wain minkum ilaa waariduhaa kana calaa rabbika xatman maqdiya qof kasta marka naarta waa gela aayaddu macnaheeda saas ilaa ilaa wain minkum ilaa waariduhaa ay daakhiluhaa mid naarta gelaya waa qof kasto see u galaya haddaad tiraahdidna siraadka ma maraa mase ma maraayo uu maraya siraadka uu maraayo jannada miya mase waa naarta waa naarta ibnu jariir atabarina tafsiirkaasuu rajaxayba waana kay u badan yihiin culammada ayb marka naarta hadda halkan waxaa laga wadaa markay siraadka ka fakadaan xubisu waa la celinayaa biqandaratin buundo ayaa lagu celinayaa bayna aljannati waannaar jannada iyo naarta udhaxayso fayataqaasuuna way iska aargoosanayaan madaalima dulmiyaalo beynahum madaalimta oo beynahum dhexdooda ahaatay fi dunyaa dunyada dhexdeeda xataa idaa nuquu markii la nadiifiyo wahudibuu la hufo oo la shaandheeyo udina lahum bidukhuuli اljanna jannada gelideedaa loo idmaa markaas sababta maxay tahayna jannada iyagoo wax isku qaba ma gelayaan wanazacnaa maa fii suduurihim min gilin ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin suuratu lxijri alla saas iyagoo walaalo ah oo aan uurgunud iyo xiqdi isku qabin bay jannada gelayaan fawladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaa allaha moxamed nafsadiisa gacantiisa ku jirtee la axaduhum midkood adallu minhu waa uga toosnaan waa uga hanuunid badan yahay waa uga yacni tilmaan badan yahay bimanzilihi gurigiisa fi dunyaa ahaa yacni gurigiisa aakhiro oo jannada iyo gurigii adduunyada guriga aakhira buu uga aqoon badan yahay kii adduunyada siduu u yaqaanay hadda annago masaajidkan aan joognaa markaan kala tagnaa nin walbaa gurigiisau tagaa soo maaha nin walbaa gurigiisu ma ka wareera ma ka dhumaayo haddii uu fayoow yahay gurigiisa sida u socdo dalab sida uu marka gurigiisa adduunyada u yaqaana waxaa ka daran gurigiisa jannada sida u aqoonayo ayb marka ilaahay markaa gurigii waa barayaa gurigii jannada uu ku lahaa sida u socdaba waa tega hebelow ii tilmaanaya xaggee ku yaalay uma baahanayo ilaahan jannada weydiisanaynaa naar naarna waa ka magangelaynaa fawaladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaartay ilaa axaduhum midkood bimanzilihi isaga manzilkiisa iyo gurigiisa jannada adallu minhu waa uga yacnii aqoonsi aqoonsasho badan yahay waa uga hanuunid badan yahay fi dunyaa bimanzilihi fi dunyaa gurigiisa adduunyada bacdi riwaayaad baa adaluda macnaheeda tilmaa ahdaa bay dhahayaan riwaayaadka qaar ahdaa ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa wahuwa bnu saciidin alqaطaan can ibni cajlaan can saciid bni abi saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slama qaal iyaakum wاظulma dulmigaan idinkaga digayaa faina dulma dulumaat ywma alqiyaama dulmigu waa mugdiyaalo maalinta qiyaama waiyaakum walfuxsha waxaan idinkaga digayaa fuxshiga xumida faina allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish alla ma jecla mid xumaan sameeyo iyo mid isku kalifa xumaanta mutafaxishku waa waa waa isku kalifaya wa iyaakum washuxa waxaan idinkaga digayaa bukliga fa inahu dacaa man kaana qablakum dadkii idinka idinku idinka horreeyey buu ugu yeeray shar buu ugu yeerayo faqatacuu arxaamahum arxaamtoodii bay jareen raximkoodii wa dacaahum waa ugu yeeray haddana fastaxalluu maxaarimahum wixii alla ka xarimay bay bannaysteen shuxigu marka rixim ma yaqaano dadkan ganacsado mahmaahay u samaysteen waxay yidhaahdeen il ribix arkayso rixim ma fiirisay dheheen il ribix ujeedo rixim ma arkayso waa shuxigii iyo adduunye jacaylkii wuxuu keenayaa marka ninkan qaraabadiisiiyo u baahan maanta xiriir ka rabto maxaa iigu jira inuu yidhaha aniga haddaan xiriiriye maxaan helaa horta waxba ma helayo sooma meeshaas kaga baktiya marka isaga marka wuxuu ma oodayaa rixm er, er, waxaas ribix laakiin ribix ma ahano qofku haddaad qaraabadaadii xiriiriso ribix aakhiraa helaysaa ribixa aakhirana iyo kan adduunyada kan aakhiraa fiican waxba kaa khasaari maayaan laakiin fekerka gaalada alfikru اlorobi ayaa wuxuu yahay nin walbaa kiskiisa inuu ku talagalo maxaa iiga danana inuu yidhi aniga yani maxaan danoo ka helaa haddii uu dan ka arkana inuu sameeyo haddii kalena ma maleh nin xataa kuu sheegaya ma jirto war aniga war hebelow yacni ila tali meeshaas taladaas aan u baahanahay keen lacag uu leeyahay horta aan kula taliya wax kuu sheegay maxaan helaya aniga arrinka annaga waa ugu batay marka ha ah, sax waaye sax waaye nacam adduunyada lafteeda waxbuu ku helaa aakhiriya adduunya ribx adduuniya mid aakhiraba waa helaa ayib horaan usoo marnay qofku marka mushkilada waxay tahay marka inuu sidaas noqdo maaha shuxiga laguu sheegaayo waaba kaas waa da-digaas waa qofku inuu maslixi noqdo bes maxaa iigu jiro keliya oo weliba adduunye bis ah ayib haddii uu marka maslaxadiisa waayo ama qof ounan rabin inuu maslaxo helo hadduu helana waa waa dilaya marka wadacaahum faاstaxalluu maxaarimahum bay banaysteen qala xadaثna cabdالlahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu qala xadaثna dawud bnu qays can cubayd الlahi bni miqsm can jaabiri can الnabiy sal اه l slam إiyaakum wالظulma faina ظulma ywma ظulumaat ywma اlqiyamة wاtaquu الshuxa fainahu ahlaka man kana qablakum waxamalahum an safakuu dimaa'ahum waاstaxalluu maxaarimahum ayb xadiidkan marka waa soo marnay ayb afar boqol sideetan iyo saddex isagoo min dariiqi cabdillaahi bn almubaarak ayuu ka keenay haddana dariiq kale waa mukarar marka ayb oo yani matnigiisa waa soo noqday yaan ujeeda qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuba alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can caasimin wahuwa caasim bnu sulaymaan alaxwal can abi duxaa huwa muslim bnu subayx qaala ijtamaca masruuqu wa shutayru bnu shakl masruuq iyo shutayr bnu shakl baa kulmay fi lmasjidi masaajidkay ku kulmeen fataqawasa ilayhimaa waxaa xaggooda usoo laabmay xilaqu lmasjid ahlu xilaqi lmasjid xalqadihii masaajidka dadkii fadhiyey baa iyaga usoo leexday masaajidkaa la fadhiyey dadku xalqa xalqay u fadhiyeen labadan yaa yimaadeen masruuq iyo shutayr xalaqaadkii waa ka soo tageen iyagay usoo loo soo leexday qaala masruuqun masruuq wuxuu yidhi laa araa ma arkaya haa ulaa'i kuwan yajtamicuuna ilayna inay annaga noo soo ururayaan ilaa liyastamicuu mina khayran waxay rabaan inay khayr u naga dhegaystaan faima an tuxaditha can cabdillaahi waa inaad adiga ibnu mascuud ka warisaa axaadiidta aad ka maqashay fa usadiqaka ana aniga aan kuu rumeeyo marka aan ku rumeeyo wa ima an uxaditha ama inaan aniga u sheego can cabdillaahi ibnu mascuud uga wariyo fatusadiqanii aa ii rumaysid yani markaad i rumayso aniga runtiis waayo aad tiraahdeen qaala wuxuu yidhi xadith yaa abaa caaisha abuu caaishaw sheeg adiga abuu caaisha kunyadii masruuq qaala wuxuu yidhi hal samicta cabdallaahi yaquulu ma maqasha cabdullahi bni mascuud oo dhahayo alcaynaani yazniyaani labada indhood way zinaysanayaan walyadaani yazniyaani labada gacmoodna way zinaysanayaan wاlrijlaani yazniyaani labada lugoodna waa zinaysanayaan wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibuhu farjigana arrintaa waa rumeeyaa ama waa beeninayaa yacni zinadii xadka ka waajibaysay farjigaa keenaya marka ayb marka alcaynaani yazniyaani waa fiirintii gacmihii waa taataabashadii lugtii waa socodkii ayb wاlqalbu yatamanaana xadiidka bukhaari bay ku jirta waalqalbu yahwaa wayatamanaa qalbiguna waa hawoonayaa waana tamaninayaa isaga zinadiisu taasu ayb waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibuhu farjigaa rumaynaya ama beeninaya <coughs> ayb xadiidkan marka culimada macno kalena waa u deliishadaan ka baxsan baababkanba iimaanka marka laga hadlaayo luqatan atasdiiq baa la yidhaha qaar marka dawaa'iftan murji-ada waxay yidhaahdeen iimaanku waa tasdiiq bis tasdiiquna qalbiguu ka dhacaa bis ahlucilmiga qaar baa marka waxay yidhaahdeen tasdiiqu qalbiga asalkiisa ha ka dhaco ficilka laftiisu tasdiiq waa noqdaa hadda tani fiiri farjiga waa rumaynayaa baa layidhi farjiga marka muxuu rumaynayaa ficilow ku rumaynaa faqaala nacam ayuu yidhi waa ka maqlay qaala waana samictu anigana waan maqlay haabu qaala fahal samicta cabdallaahi yaquulu ma maqasha cabdullaahi oo dhahayo maa fi lqur'aani qur'aanka kuma jirto aayatun aayad ajmacu lixalaalin wa xaraamin kulmin badan xalaal iyo xaaraan wa amrin wa nahyin amar iyo nahyi kulmin badan min hadihi laayati aayadan ka kulmin badan qur-aanka kuma jirto in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurbaa nahyigiina aawe wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi qaala nacam buu yidhi haah waa ka maqlay wa ana qad samictu qaala fahal samicta cabdallaahi yaquulu ma fi lqur'aani aayatun qur-aanka kuma jirta aayad asracu farajan degdeg badan xagga farajka ku degdeg deg badan min qowlihi kaga degdeg badan waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja qaala nacam qaala wa ana qad samictuhu ana waa maqlay qaala fahal samicta cabdallaahi yaquulu maa fi lqur'aani kuma jirto aayatun aayad ashaddu darnaan badan tafwiidan xagga tawakalka tawakulka alla tala saarashada iyo umuuriyo alla loo bandhigto min qowlihi yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah mar haddii alla kuleeya naxariista allaha ka quusanina maxay kugu bixineena arrintaado dhan inaa ilaahay u dhiibataba isagaanba ku dayacaynin qaala nacam qaala waana samictuhu marka de xadiidka waxaa ku jirto hadda baabka waxaa weeyaan adulmu dulumaat in allaha yaamuru bilcadli wاlixsaan waitaa'i di lqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi dulmigii wax layska reebuu ku jiraa cadligana waa lays amray ayb ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan qala xadaanaa abdlala qala xadaanaa cabdulacla bni mushir ayb cabdulacla bni mushirin aw balaganii canhu qaala xadaanaa saciid bnu cabdilcaziiz can rabiicata bni yaziid can abi idriis alkhawlaaniy can abi darin abu idriis alkhawlaani caa'id llahi bnu camrin ayb can النبي عن أbي dri عن النبي صلى اه عل سلم عن الlahi تbاaraka وتaعالى qاal ya عibaadيi إنii qad xaramtu الظulma عlى nafsii dulmigaa nafsadeyda ka xarimay dulmiga marka wadcu الشhayءi fii غayri maxalihi shay in la dhigo booska u lahaa boosaan ahayn ama wadcu shayi fii gayri mowdicihi ayb isaga dhan marka macnahaas isugu imaana laakiin muctasilada tafsiirka ay siiyaan dulmiga iyaga dulmi maxaa la yihahda waxay leeyihin dulmiga waxaa la yihaahdaa tasarufu milki lgayr qof adiga heyrkaa milkigiisood ku tasarufto idin la meeshaa marka markay sidaa leeyihin waxay rabaan inay yidhaahdaan addoommada waxay samaynayaan alla ma abuurin bay rabaan inay dhahaan wax shuqulana ilaahay kuma laha leanna haddii la yidhaha dulmiga haddii loo fasiro wadcu shayi fii gayri mowdicihi qofkaana la yidhaahdo dulmiguu sameynaya alla abuuray dulmigan waxay noqonayaa dulmi bay taas noqonaya allana dulmi waa ka nasahan yahay bay leeyihin dulmi oo dhan marka waxay ka dhigeen eh, milki adiga aadan ahayn ood ku dhaqanto biduuni idni maalikihi marka kan horaa ka fiican ibnu taymiya risaalow ka qoray dulmiga iyo uga hadlaya waa wadcu shayi fii gayri mowdicihi marka alle shay ma dhigaayo mowdiciisii meelaan ahayn ma dhigaayo qofkii gaal noqdayna mowdiciisaaba waxay tahay inuu gaal ahaado ogaalka alla uu ogyahay iyo cadaalada rabbi shay marka uu dhigay maaha booskiisa boosaan ahayn ma dhigin laakiin qoladan iyaga waxay leeyihiin gaalada iyagaa gaalnimada abuurtay muuminka iimaankiisa isagaa abuuray waxa ilaahay shanaa ku laha wajacaltuhu muxaraman waxaan ka dhigay mid la xarimay beynakum dhexdiina falaa tadaalamuu haysdulminina yaa cibaadii addoommadaydow inakum inakum idinku aladiina kuwii baa tihiin tukhdi'uuna bileyli habeen gafaye wanahaariyo maalin wa ana akfiru dunuub ayaan dhaafaa walaa ubaali umana aabayeelaya fastakfiruunii akfir lakum dembi dhaafii weydiisaan idiin dembi dhaafee yaa cibaadii kullukum jaa'icun dhammaantiin waa baahan tihiin ilaa man adcamtuhu qofaan aniga quudiyey maahani oon wax siiyey fastadcimuunii iga quudin dalba udcimkum idin quudiye yaa cibaadii kullukum caarin dhammaantiin waa qaawan tihiin ilaa man kasawtuhu qofkaan aniga marshiyo maahan oona rad bixiyo fastaksuunii ugsikum aagsikum iga yacni dalba inaan idin marshiyo oon idinaa radbixiyo agsikum idinaa radbixiye yaa cibaadii lowana awalakum iyo waakhirakum kiini hore kiina dambe wa insakum wa jinnakum insigiina iyo jinnigiina kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi qalbi cabdin minkum addoon qalbigiiska ugu alla kacabsi badan korkiis ay ahaadaan oo minkum idinkaydin ka a lam yazid dalika kaa kordhin maayo fii mulkii aniga mulkigayga shay-an ku kordhin maayo walow kaanuu calaa afjari qalbi rajulin hadday ahaadaanna lam yanqus daalika kaagaas nuqsaamin maayo min mulkii aniga mulkigayga shayan waxba walow ijtamacuu hadday kulmaan fii saciidin waaxidin hal makaan hal meel fasa'aluunii ay su-aalaan fa acdaytu aan siiyo kula insaanin qof kastoo minhum iyaga ka mida maa sa'ala wuxuu su-aalay lam yanqus dalika min mulkii shay-an ka nuqsaamin maayo waxba ilaa kamaa yanqusu lbaxru badda siduu u nuqsaamaya maahane an yuqmasa in la tiimbiyo fiihi baxarka dhexdiisa alkhaydu dun alkhayd buu ii dhigay almikhyad baa fiican cirbadda waay marka aaladda wax lagu talo ismu aalo aalowa khamsatan tiimbinoo waaxidatan mid ah sida baddu u nuqsaamayso marka cirbad la geliyo hal mar laga soo bixiyo cirbad maa nuqsaamaysa marka ma waxaa ku nuqsaami maysa ayib kamaa yanqusu lbaxru buu yihi naqasadiibu wuxuu ka dhigay laazim faacil buu siiyey mar kamaa yanqusu lbaxru sida baddu u nuqsaamaysa waay marka eh, mararka qaarna de naqasadu waa tallaabe ayb yatacaddaa walaa yatacadda yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum acmaashiina weeyaan iyada un ajcaluhaa calaykum korkiinaan idin yeelaya waa idin ilaalinaya faman wajada khayran qofkii khayr helo falyaxmad illaaha alla ha ammaano ha mahadiyo allah waafajiyey waman wajada gayra dalika kaa waxaan ahayn qofkii helana falaa yaluumu ilaa nafsahu ma eedeynayo nafsadiisa maahane khabarun bimacna lamri ay falaa yaluum ilaa nafsahu nafsadiisa un ha eedeeyo alla ma dulminin kaana abu idriis wuxuu ahaa idaa xadada bihada alxadiid xadiidkan hadduu sheegayo jahaa calaa rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu dhulka dhigan jiray jilbaha ayuu dhulka ku mudan jiray tacdiima lishaanihi shaanigiisa weyneynayaa marka xadiidkan oo xadiid dheldheela maaha xadiidkan waxaa ku jirta tilmaamaha alle qofka muminka xadiidkan hadduu dhagaysto cadamada allah qalbigiisa gelayso iyo rabbi weynaantiisa ayb iyo fadliga iyo ixsaanka rabbi ayb yaa ku jira marka xadiid aada u weyn weeyaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kafaarat lmariid qofka jiran kafaaradiisa dembi dhaafka jirada loogu dembi dhaafayo qaala xadahanaa isxaaq bnu اlcalaa ayb wa huwa isxaaq bnu ibrahima bni اlcalaa saduuqun yahimu kahiira ayb rawaa lahu lbuqaariyu fi ladabi اlmufrad qala xadaثna cmr bn الxariث huwa cmr bn الxariث bni ضaxaak الزubaydiy maqbul rawaa lahu الbخariyu fi ladb الmfrad وabu dawud fi الsunan qala xadaثna cabdالlahi bnu salim huwa alأshcariyu abu yusuf alximsiyu hiqat rumiya bالnaصb rawaa lahu الbخariyu abu dawud والnasaa-iyu can muxamadi الزubaydiy wahuwa mxamed bn اlwalid hiqat habt min kibaari asxaabi الzuhri wayan qaala xadaثna sulaymaan bnu caamir saasuu ii dhigay aniga nusaka qaarna sulaymaan bnu caamir bay dhigayaan mana jiro nin la yidhaha sulaymaan bnu caamir waa sulaym ibnu caamir marka sulaym ibnu caamir alkilaaciy ayb waa sida saxiixa saas abu yaxya alximsi hiqat galita man qaala inahu adraka الnabiya sal اlla ly slam ana udayfa bna ana gudayfa bna alxaarith udayf waa la dhahaa gudayfna waa la dhahaa bitaa mukhtalafun fi suxbatih cijli wuxuu yihi waa hiqatu ibn xibaan iyo keyrkiisna waxay dhaheen صaxaabiyun ayb ana qudayfa bna alxaariث ahbarahu ana rajula ataa abaa cubaydata bna اljaraax nin baa abuu cubayde u yimid wa huwa wajicun isagoo xanuunsan mid xanuunsan ah ayb faqaala wuxuu yihi kayfa amsaa ajru اlamiir sidee buu galabta ku galabaystay amiirka ajarkiisa abu cubayda xaggee amiirka ahaana shaam goormau dhintayna sanadii sideed iyo tobnaad u dhintay daacuunu camwaas nin aada u qiimo badanuuna ahaayo cumar wuxuu yidhi low kaana xayan abu cubayda hadduu noolaan lahaa isagan ka dhigi lahaa buu yihi khaliifada gadaasheyda low kaana xayan wulliitu eh, yani wallaytuhu isagaan u dhiibi lahaa madax ka dhigin marka wuxuu tusaa macno weyn inuu marka dabcan uu lahaa casharadana uu ka mid ahaa wa huwa wajicun faqaala kayfa amsaa ajru lamiir faqaala wuxuu yihi hal tadruuna ma garanaysaan fima tu'jaruuna bihi waxaa laydinka ajarsiiyey ma taqaanaan horta fa qaala waxay yidhaahdeen bimaa yusiibunaa waxa anaga nagu dhacayo fa qaala wuxuu yidhi bimaa yusiibunaa waxa anaga nagu dhacayo fimaa nakrahu waxa aan nacaynana dhexdiisa fa qaala wuxuu yidhi inamaa tu'jaruuna waa laydin ajarsiinayaa fima anfaqtum fii sabiili illah waxaad ilaahay jidkiisa ku bixisaan wastunfiqa lakum ama idinka dartiin loo bixinayo sabab aada u tihiin uma cadda wuxuu tiriyey adaata araxli gaadiidka qalabkiisa gaadiidka ratiga ama dameerka ama faraska qalabka kor saaran kullihaa buu tiriyey iyada dhammaanteed adaata araxli kullahaa dhammaanteed xataa balaqa ilaa uu gaaray cadaara albirdown daabadda ama faraska xakamihiisa cadaar asal waxaa la yidhaha meelahan foolshareerka ayaa la yidhaha marka waxau ujeedaa marka xakamaha iyo waxaan marka halkan yacni faraska laga geliyo oon xakamahaas lijaamka walakina hada alwasaba laakiin dhibka aladii yusiibukum idin asiibaya fii ajsaadikum jirkiina yukafiru llahu min khaطaayaakum yani kuwa waa laydinka ajarsiinayaa buu yidhi kanna wuxuu yidhi yukafiru llahu min khataayakum alla dembigiinuu ku dhaafa marka waa laba shay maxaa laydinka ajarsiiyaa wixii aada bixisaan kuwanka iyaga maxaa laydinka ajarsiiyaa marka la yidhi wuxuu yidhi wixii annaga na asiiboo dhib nagu ah cudurka iyo jirada yaa nalaga ajarsiiyaa may kaas waa laydinkugu dembi dhaafaa buu yidhi isaga abu cubayda waxaa laydinku ajarsiiyana waxaad la baxaysaan ayb xadiidka markay isnaadkiisa isxaaq bnu اlcalaa ayaa ku jira shaykhu lmusanif xoogaa dacfi baa ku jira ayib qaar baa marka mutaabacaad iyo wax u sheeg sheegay buucaadka qaarkood maktab alkhanjiya middaan ay dabcaysay waxa uu sheegay shawaahid ama mutaabacaada iyo qisadan isma laha waa qiso kale oo abuu cubayda oo jiran xaaskiisana ay la joogtay oo wax kale ka hadlayo marka xadiidkan shaahid qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed wahuwa اlmusnadiy اljucfiyu qala xadaثna cabdالmlik bnu camrin abu camr alcaqdi qala xadaثna زuhayr bnu mحamed can mحamed bni cmr bni xalxalata can cطاء bni yasaar can abi saciidin الkhudriyi وabi hurayrata can الnabiy sal اه ly slam ma yusiibu اlmuslima qofka muslimkaa ma asiibay min nasabin dhib walaa wasabin dhib nasab iyo wasab isku macno wasab marka bimacnaa waxaa weeyaan tacab wasnan wa macnan walaa hamin murug soo socoto shay mustaqbalkoo laga murugoonayo walaa xasanin tiray wax kaa tegood ka murugsan tahay walaa adan dhib walaa qamin murug xata shawkatu qodaxda yushaakuhaa qofka markaa yacnii lagu mudayo yushaaku bihaa ayib ama uu ka sheeganayo ka cabanayo ayb ilaa ka ilaa kafara allahu bihaa khaaa min khaaayaahu gafafyaalkiisa alla ku dhaafaa meeshaan marka cizi bnu cabdisalaam iyo a'imada qaar baa masale isku qabtay masalada waxay tahay qofka waxaa laga thawaabiyaa ama uu dembi dhaaf ka helaa waxyaabaha isagu kasabkiisa ah camalkiisa iyo kasabkiisa ah cizi bnu cabdisalaam marka wuxuu yidhi jirada kasabkiisa mayaa insaanka maha kasabkiisa jiraa ku dhacday jiradan ku dhacday laysa min kasbihi isaga wuxuu soo shaqaystayoo uu kasbaday ma aha jirada see looga hawaabinaa buu yidhi marka shaqo uu qabtay oo ajar lagu siiyo ama loogu dembi dhaafo muqaabil inta camal saalixa intau noqday loogu dembi dhaafo ma dhacaysu yidhi marka meeshaan marka wuxuu ku xambaaray ilaa kafara allaahu bihaa khataayaahu iyo wuxuu ku xambaarayaa inuu isagu sabr la imaada sabar wuxuu leeyahy marka qofka jiraa ku dhacday waa ku sabray markaas waa markay dembi dhaaf u tahay sabarkuna waa min kasbihi waxa marka laga thawaab siinayo ama laga dembi dhaafku ka helayana waa camalkaas oo ah asabru calaa qadaa illaahi waqadarihi qadarihi baabkaasuu soo bandhigay marka ibnu xajar marka fatxulbaariga dhowr meel waa waa waa ku tacqiibiyey nusuusuuna keenay daahirkeeda uu tusayo qofkii oo aan wax ka saba ee la imaanin inuu alla musiibadaas ku dhacday darteed alla wax ku siinayo ayb meel uunan camalkiisu gaarsiin lahayn baa alla rabaa inuu gaarsiiyo tana lagu gaarsiinaya marka laakiin shardi dabcan waa inuusan qofkaasi tasakhud iyo xanaaq iyo qadarka uu qabay inuunan la imaanin taa iyado shaki mal bulqiini laftirkiisa alfawaa'id uljisaamka qawaacidka warkan cizi bn cabdisalaam qawaacidkiisuu ku sheegay alqawaacid alkubra qawaacidka marka fawaa-id baa waxaa ka qoray bulqiini ayb fawaa'idkaas marka masaladan laftiisa waa ku taabtay uuna kaga hadlay calaa kullin masaa'ibta qofka ku dhacayso hadduu ku sabro na ajar waa ka helayaa sideedana ajar waa uga helayaa dembi dhaaf waa uga helayaa ibnu taymiya laftirkiisa toban sababood uu sheegaa qofka dembi dhaaf uu ku helo ama dunuubtiisa wax ka mida loo loogu dhaafo sharxulimaan alawsadka iyo meelo badanuu ku sheegaa asbaabahaas qaala xadaanaa muusa wahuwa musa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu qala xadaثna abu cawaana can cabdilmalik bni cumayr can cabdiraxman bni saciid can abihi qaal kuntu maca salmaana ayaan la socday abiis marka saciid bnu wahb kuntu maca salmaan baan la jiray wacaada mariidan qof jiran buu soo booqday fii kindata reer kinda dhexdooda xaafadooda falamaa dakala calayhi markuu usoo galay qaala abshir bishaaraysa buu yidhi fa ina marada almu'mini qofka mu'minka jiradiisa yajcaluhu llaahu alla wuxuu ka dhigayaa lahu isaga uga dhigayaa kafaaratan dembi dhaaf wa mustactaban iyo wuxuu ku waana qaato fi lmustaqbal mustactab marka waa canaan waa jirada waa lagu canaananayaa qofku fi lmustaqbal wuxuu isleeyahay warniyow jiro daranaad ka kacdaye waqti aada dhiman doonto ma ogida bal dadaal towbada la imaado wanaagay u tahay wa ina marada alfaajiri faajirka jiradiisana kalbaciiri waa ratigii oo kale caqalahu ahluhu dadkii iska lahaa ay dabreen uma arsaluuhu haddana dabarka ay ka fureen falaa yadri ma garanaayo lima cuqila maxaa loo dabray walima ursil maxaa loo dirayna ma oga loo sii daayay war mahaaislaamka marka in ilaahay looga mahadiyo gaalada maxay ka ogtahay hadda jiro yani waa la jiranaa waa raysanayaa waa rati oo kale qofkiisa dabraday sii daayo oo kale maxaa u jiratay lagu jirisiiye warkiis ma ma ugu jirta waxuu haystaa marka jirada waa la jiradaa waana laga kacaabis waa khatar marka waxyaabaha kaleoo layaab kale waxaa ka mid aan ah arka gaaladu waa jiranayaan <coughs> jira xun baa ku dhacayso markaasuu leeyahay warqo ninkii hebelaha maxaa ku dhacay qof baad weydiinaya markaasuu ku leeyahay ninkii hebelaha waa dhintay dhintayuu rabaa inuu ku dhaho markaasu wuxuu kugu sheegayaa ninkii hebel ah waa raaxaystay uu leeyahay raaxuu ku jiraa mar haddii jiradii dhibka badnayd uu ka kacay ka tegay hadda wuxuu ku jiraa bay leeyihin resti buu ku jiraa nacam iska nasana waxay u haystaan qabriga in lagu nasto jahli kale iyo eefo kale qabriga meel lagu nasta ma aha qabriga nebigu sal ll l slam kuu yidhi waaye inakum tuftanuuna fii qubuurikum fitnatan qariiban ow ashadda min fitnati lmasiix dajaal isagoo weliba gaal u ah maxaa umalaysaa malaysaa marka marka middan ou ka baxaaba u fududaydoo mid ka daran bau galaha walciyaadu billah waxay kutusaya marka gaaladu inaysan waxba ogeyn qofka faajirka hadduu qofku diin laawo hadduu noqdo eber waay marka qofkii marka ilaahay diin siiyey inuu ayaga ka waran marka hadduu tamaniyo uu yihaha kuwaasaa iga nolol fiican ila aan ka magan galnay taasoo kale maxaa yeelay muxuu nololi ka og yahay waa dhiban yahayba markuu caafimaad qabana waa dhiban yahay markuu jiradayna wuxuu jirada ma garanayo saas hadduu ku dhintana dhibuu ku jiraa kuwaas marka kuwa allaha aan nagaga naga mid dhigin inaan ku mahadino <coughs> khaatuma fiicanna ilaahay warsano qala xadaanaa muusa qala xadaanaa xamaadu qaala ahbaranaa wuxuu ii dhigay cadiyu bnu cadiy nusakh badan saasay dhigayaan laakiin waa moxamed bnu camrin moxamed bnu camr bni calqama lanna mizi tahdiibu lkamaalka cadiyu bnu cadiy cadiy bnu cadiy bni camiirata markuu sheegay tarjamadiisa shuyuukhdiisa abu salamo kuma darin ma ku darin inkastoo dadka ka wariya uu xamaad ku daray xamaad ibnu salama ardayda ah wax uu dhigaa ma jiraa cadiyu bnu cadiy can abiihi cadiyu bnu cadiyin can abiihi marka meesha un waa moxamed bnu camr bni calqama can abi salamata can abi hurayrata tirmidigana sidaasu ku wariyay xadiidka can abi hurayrata can الnabiy sal ll l qaal laa yazaalu lbalaau balada ka zuuli mayso bilmu'mini qofka mu'minka walmu'minati haweeneyda mu'minadda ah fii jasadihi jirkiisa inay ku sugan tahay waahlihi iyo wamaalihi xataa yalqa allaha ilaa uu alla la kulma caza wajalla wamaa calayhi khadi'atun isagoo wax dembiya korkiisa ounan ahayn qala xadaanaa moxamed bnu cubayd qala xadaanaa camru bnu طalxa can moxamed bni camri milahu wazada fi waladihi qala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa lyarbuuciyu qala xadaanaa abu bakrin can moxamed bni camrin huwa moxamed bni camr bni calqama can abi salamata can abi hurayrata qaal jaءa acraabiyu nin reebaadiyaa yimid faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi hal aad hal akhadadka ma ku qabatay weligaa ummu mildam qandho maku qabatay qandhada kunyadeeda ummu mildamaa leedahay carabta luqadeeda tawasuc badanaa ku jiro xayawaanaadka kuniyay leeyihiin yani ashyaa macnawiye macnawi abay ah kunyo u yeelayan waayahay qandho ma ku qabatay buu yidhi qaala wamaa umu mildam qaala xarun kulayl bayna aljildi wallaxmi hilibka iyo maqaarka dhexdiisa ahaanayo maqaarka iyo hilibka qaala laa buu yidhi may ima qabanin qaala fahal sudicta madax xanuun ma kugu dhacay ma lagu madax xanuujiyey qaala wama sudaacu madax xanuunku muxuu yahay qaala wuxuu yidhi riixun dabayl tactaridu fi raasi madaxa lasoo gudboonaanayso tadribu alcuruuqa waxay garaacaysaa xididada yani madaxi baa marka xanuunaya iyo acsaabta qaala laa buu yidhi may ima qabanin qaala falamaa qaama marku kacay qaala wuxuu yidhi man sarahu qofkay farxad gelinaysa oo rabo an yandura inuu eego ilaa rajulin min ahli nnaar nin ahlu naara ay falyandurhu kan ha fiiriyo xadiidkan marka matnigiisu ishkaalu leeyahy macnaheeduma waxay tahay ninkan jiranin waa ahlunaar saas saas u muuqana daahirkiisa xadiidka laakiin imaamu النasaa baa wariyey fi الsunan الkubraa ayuu ku wariyey tarjama wuxuu uga dhigtay dikru hawaabi man yusrac badanaa aimada taraajimtooda xadiidka macnihiisa laga fahmaa halkaas marka wuxuu baab uga dhigay dikru hawaabi man yusrac qofka suuxdinta qabo hawaabka uu leeyahay wixii kusoo arooray xadiidkanu keenay ibnu xibbaanna xadiidka waa wariyey wuxuu yihi dikru dikru اlإkhbaari cama yustaxabu lilmuslimi an tactariihi اlcilalu fi bacdi اlaxwaal saasuu ka dhiga yani ka waramid laga warramaya ama dikru lakhbaari akhbaartii sheegideeda camaa tustaxabu ama yustaxabu lilmuslim qofka muslimkaa waxaa loo sunneeyo inay ku timaado oo dhibaato ah fii bacdi alaxwaal marka xadiidka macnaha uu sheegay waxay tahay un qofka mu'minka mararka qaar waxaa wanaagsan in xoogaa loo qabto oo loo qanjiiriyo waxay keenaysaa marka dembi dhaafay u tahay haddii kale laakiin dembigiisii waxaa laga yaabaa inuu u dembi dhaafkaas waayo hadhowna marka dadkii iyagu qandhaday ama jiraday ay ka ajar bataan macnuhu intaas e, iyada muujib lin naar ma tahay qofka aan qandhanin inuu naar gelaya muujib muu tahay maya sidaa maaha ayb e, hanaad bnu sari isagana kitaab zuhdi buu ku wariyey xadiidkan wuxuu yidhi baabu xadi lkhataayaa buu ka dhigay dunuubta oo layska tiro marka jiradu waa dembi dhaaf macnaheedu waxay tahay haddaan qofka jiranin dembigiisaa laga yaabaa inuu u aruuro macnuhun intaas ibnulqayimna cuddatu saabiriinka ayuu xadiidkan ku wariyey isaga laftiisa wuxuu ku keenay fadlu sabri iyo meelahaas naam ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed